bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rbi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi wslm ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alimaam abu jacfar aلطaxaawiy alcaqiidaة الطaxaawiya ahaa lilimaam axmed bni mxamed bni salaama abi jacfar aلطaxaawiyi raximah اllahu tacaala qala alimaamu الطaxaawiyu wanuxibu ahla اlcadli wاlأmaanة wanubgidu ahla اljawri wاlkhiyaanة wanuxibu waxaanu jecelnahay oon jeclaanaynaa ahla alcadli cadliga dadka u saaxiibka ah waalamaanati amaanada dadka u saaxiibka ah wanubqidu waxaan nacaynaa ahla aljawri jawrka kuwa u saaxiibka ah waalkhiyaanati khiyaanada kuwa u saaxiibka ah baan nacaynaa baabkan ama yani qowlkan wuxuu kaga hadlayaa dadka mu'miniintana waa jeclaanaynaa dadka aan mu'miniinta ahaynna waa nacaynaa waa macnihii la dhihi jiray alwalaa walbaraa ilaahay dartii wax loo jeclaado ilaahay dartiina wax loo naco taana ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisana waa uga hadlay meelo badan oo ilaahay isagaa wuxuuba waxa alla uu jecel yahay in la jeclaado waxaaba ku xiran jacaylka alle subxaanahu tacaala oo ilaahay wuxuu le in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safaa in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin dadka alla uu jecel yahay adna inaad jeclaato waay nacam hadday sax tahay inaad alla jeceshahay waa inaad dadka alla uu jecel yahayna aad jeclaato adigana nacam ayb dhinaca kale ilaahay dadkuu necab yahayna qofku inuu naco waayo wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ilaa aakhiri ilaaya wuxuu yidhi eh, heli maysid qoom alle iyo aakhire inay rumeeyeen oo haddana jecel dadka ilaahay necab yahay cadowga alla jecel yacni ma dhici karta dad alle iyo aakhire rumeeye cadow alle inay jeclaadaan nacam waxaa kaloo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiid saxiixeynka ku sugan min xadiidi anas radia allahu canhu nebigu uu yidhi sala allahu aleyh waali wasalama halaathun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan saddex qofkii laga helo wuxuu saddexdaa ku helay iimaanka macaankiisa an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axabba ileyhi mimaa siwaahumaa alle iyo rasuul inay yihiin kuwa uu ka jecel yahay waxa iyaga ka soo haray wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lilaah qofku inuu jeclaado isagoo uunan u jeclaanaynin ilaa alle dartii mooyaane qofku inuu jeclaado qofka kale ee uunan u jeclaanaynin ilaa lilaah alle dartii ma ahane wa an yakraha an yacuuda ila alkufri ama fi lkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar gaalnimo inuu u laabto ama inuu gaal noqdana waa inuu u naco sida uu u necab yahay dab in lagu tuuro oo kale saddexdaa qofku markuu helo wuxuu ku helaa saddexdaas iimaanka macaankiisa ayuu ku helaa ayb marka macaanidaasoo dhan waxay tusayaan marka jacaylka iyo nacaybka inuu ku salaysnaado ilaahay subxaana wa tacaala ayb saa darteedu marka musanifku waxa uu yidhi ahla ahlaalcadli waalamaana dadka cadaalada iyo ammaanada u saaxiibka waa mu'miniinta waa nacam waanu jecelnahay buu yidhi wanubqidu waxaan nacaynaa ahla aljawri jawrka kuwa u saaxiibkaa waalkhiyaanata iyo khiyaanada oo yacnii dadka aan iimaanka ku sifaysnayn iimaanka dhabta ah waa nacaynaa buu yidhi dadku waa laba marka mu'miniin iyo gaalo waay waxa soo raaca waa munaafiqiin munaafiqu haddaan nifaaq lagu ogaanin oo aan markaa nifaaqa yacnii aan qowl ahaan iyo hadal ahaan aanay uga soo bixin axkaamta muslimiinta unbaa la siinayaa nacam haddise yeeshee marka haddaan gaaladii muslimiintii kala qaadno muslimiintu waxay leeyihiin jacayl inaad jeclaato ayay leeyihiin jacaylkooduna wuxuu ku siman yahay inta ay islaamnimada iyo iimaanka ay ka haystaan ay kaga dhow yihiin oo iyaga laftirkoodaa ninba ninkuu ka iimaan badan yahay jacaylkaaga inuu uga bato soo ma kasin laakiin mu'miniintu waa in jacayl un aad u qabtaa un waa in jacayl un aada u qabtaa ayb gaalada iyaga waxaa soo haray marka gaalada kufaarta ah maxay leeyihiin baraa in laga beri noqdo oo baraa taam ah yacni si dhammaystiran in looga beri noqdo oo yacnii aan la aanan la jeclaanin ayb mu'miniinta marka gaaladu baraa taamay leeyihiin mu'miniintuna maxay leeyihiin mu'miniintu waxay leeyihiin wala biqadri iimaanihim walaa jacayl iimaankooda inta uu leegyaha ku xiran mu'miniinta ma laga beri noqon karaa baraa ma leeyihiin haah waxaa laga beri noqon karaa laakiin in allaale inta ay mukhaalafo ku sugan yihiinaa looga beri noqonaa ee ma jirto ayagu laakiin baraa oo khaalisa ma laha mu'miniinta boqolkiiba boqol ah oo qof mu'mina wej kasta waa ku nacay ma dhihi kartid nacam dhinac allaale dhinac aan ku jeclahay qofkaas male lama ma la dhihi karo walidaalika marka culamadu waxay yidhaahdaan qaacido guudo ahlu sunnadan ay ka indilaaqaan ah qofku marka waxaa dhici karto in hal qof laga helo muujibulwalaa iyo muujibulbaraa in laga helo hal qof in laga helo wax jacaylkiisa waajibiyo iyo wax nacaybkiisa waajibiyo in laga helo see loola dhaqmaa kaas inta uu wanaagga haysto waa laga jeclaanaa inta xumaanta uu ku jirana waa lagu nacaa waana laga fogaanaa soo ma garanin oo marka sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa qad yajtamicu fi shakhsi alwaaxidi hal qof ayaa laga yaabaa inay ku kulma ay ku kulmaan daacatun wamacsiya daaca iyo macsi iimaanun wa kufrun iimaan iyo kufri kufri diinta looga baxo ma aha yani wa sunnatun wa bidcatun sunno iyo bidca inay ku kulanto yuwaalaa waa la jeclaanayaa waa la xiriirinayaa bimaa macahu min aldaacati waalsunnati wal waliimaan iimaanka iyo sunnada iyo daacada inta uu ka haystaa lagu jeclaanayaa wayucaadaa waa lala coleytamaa waa la nacayaa bimaa macahu biqadri maa macahu min almacsiyati waalbidcati waalkufri marka waa inay saa kuugu kala soocan tahay oo waxa uu yidhi weliba asalkaas lam yukhaalif ila alkhawaariju waalmuctasilatu khawaarij iyo muctasilo unbaa muslimka ku diiday oo ku khilaafeen ahlu ku khilaafeen ayb sidaa darteed marka haddaad aragto qof muslina ee ama bidco ku jiro ama macsi ku jiro bidcadiisa waad nacaysaa macsidiisa waad nacaysaa khisaalul kufri ee uu ku sugan yahay waad nacaysaa laakiin wixii kale iimaankii aslul iimaankii ou haystay maaha inaad ku nacdo oo waa ka sokeeyaa markaasi gaaladii waa ka sokeeyaa xataa iska dhaafa gaaladii laftirkooda kala sokeysaba nacam xagga yacnii cadliga marka la eego way kala sokeeyaan kuwana ahlu kitaab waay kuwana waa mushrikiin walidaalika markay dirireen ruum iyo furs oo ay ruum laga adkaaday muslimiintu waa ka xumaadeen maxaa yeele mushrikiinaa guulaysanaysa ma ogtaha oo waxay ka guulaysanayeen dad ahlu kitaaba iyagoo wada gaala ah walidaalika ilaahay wuxuu yidhi aliflaamiim gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidci siniin lilaahi alamru min qablu wamin bacdu wa waywmaidin yafraxu lmu'minuun binasri illaah mu'miniintu maxay ku farxayaanna guulaysashada ruom ay guulaysanaysa waa waxay ku farxayaan soo ma garanin maxaad u malaynaya marka qof muslima oo islaamnimadii ku dhex jira nacan si allaale sida uu macsi u sameeyo qayb un wuxuu kugu leeyahay jacayl muujibu likraam muujibu likraam waxyaabaha in la maamuuso oo lagu karaameeyo yacni wax uu ku mudan yahaa jirto oo loogu gargaaro waana iimaanka muujibu lihaana walbaraa'a maxay noqonaysaa marka waxaade macsida iyo mukhaalafada uu ku jiro marka isku soo duuduub gaaladu wax walaa la ma laha waxay leeyihiin baraa muslimiintuna baraa kulliya malaha ee waxa ay leeyihiin inta ay mukhaalafo ku jiraan unbaa ayaga col laga noqdaa nacam inta ay qaybta ay sidaa ka yihiin ee walaa taamana ma yeelanayano walahooduna wuxuu ku xiran yahay biqadri iimaanihim ayuu ku xiran yahay macna alwalaa albaraa kaas weeyaan macnahan sheekh uu ka hadlaayana ma ahan macno diinta meel yar uga jira ma aha meel weynay diinta uga jirtaayo xadiidkii saxiixa ah wuxuu ahaa awthaqu cura aliimaani alxubu fi llaahi waalbugdu fi illaah oo kamaa qaala sal ly slam iimaanka guntimihiisa midda ugu adag waxaa weeyaan ilaahay dartii wax loo jeclaado ilaahay dartiis wax loo naco waxayna ka mid tahay min shuruudi laa ilaha illa allah alwalaa walbaraa shuruudu laa ilaha illa allah bay ka mid tahay oo shuruudu laa ilaha illah waxaa ka mid a almaxaba waxaa la yidhaha almaxabatu jacayl maxabada waa maxayna in ilaahay la jeclaado rasuulkii la jeclaado oo kelmadda laa ilaha illahu la jeclaado kelimatu laa ilaha illah in la jeclaado jacaylkaaga iyo nacaybkaagana kelimatu laa ilaha illa allah inuu ku dhisnaado jacaylkaaga iyo nacaybkaagu Eh, waa inuu ku dhisnaado kelimatu laa ilaha illah ounan qabiil ku dhisnaanin xisbi ounan ku dhisnaanin wax kale aanay ku dhisnaanin oo ay ku dhisan tahay kelimatu laa ilaha illah haddii jacaylkaaga aa ku salayso qabiil waxaa dhacaysa marka qof gaal ah oo qabiilkaaga ah inaad soo dhowaysato mid kaloo muslimana aa fogeyso qof kaloo muslim ahna aa iska fogeyso wayna dhacdaa dadka qaar sidaa inay yeelaan marka ilahay in looga cabsado ee qofka sidaa yeelayana waa inuu ogaado waxa uu ku ciyaarayo diintiisa ma ahan xataa diinta yacni meel eh, yacni inuu acmaal yacni iyada aan lagu gaaloobin maaha inuu inuu samaynaye kuwa lagu gaaloobou samaynayaa weliba qofkaa nacam shuruudu laa ilaha illa allah waxaa ka mid a almaxaba shardiga toddobaad waa almaxaba maxabadana waxaa kasoo horjeeda albuqdu haddaad laa ilaha illahu nacdo dadkeeda nacdo oo cadowgeedana aad jeclaato waxaa weeyaan tawxiidku ku anfici maayo laa ilaha illahda ku anfici maysa markaa nacam masalada marka aayaddaana ilaahay tilmaamayso laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abna'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum iyo aayaddii kaleo allah subxaanah watacaala uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa'a in istaxabu alkufra cala aliimaan awliyaha ka dhiganina aabbayaalkiin iyo walaalihiin in istaxabu alkufra cala aliimaan hadday kufriga ka jeclaystaan iimaanka hadday kufrigii iimaanka kufriga doortaan idinku ha jeclaysaninoo wala ha ka dhiganina sidaa ayb waman yatawallahum fa ulaa'ika hum aldaalimuun qofkii weli ka dhigta kuwaasi waa fa ulaa'ika hum aldaalimuun dadku marka waxay isku qaldaano in la baraarujiyana u baahan waxaa la yidhaha alixsaan iyo alwalaa alixsaan iyo alwalaa farqi baa u dhexeeyo oo gaalada hadday ku ixsaan falaan oo aynan ku dulminaynin inaad u ixsaan fasho ood u cadaaladnimo samayso lama diidana mahalan walciyaadu billah wiilka aabihiis oo gaala waa u ixsaan falayaa nabiga caleyhi salatu wasalaam asmaa binti abi bakar markay u timid oo ay tidhi rasuulka ilaahay hooyadaybaa ii timid wahiya raagibatun waxbayna iga rabtaa markaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh waali wasalam silii ummaki hooyadaa xiriiri buu yidhi u ixsaan fal aayaddii kale ilahay wuxuu yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay subxaana watacaala idinka reebi maayo kuwa aan idinla dagaalamin oon diin idinkula dagaalamin guryihiinnana aan idinka bixinin inaad u baariniman fashaan ood u ixsaan fashaan cadaalad kula dhaqantaan ilaahay idinma diidaayo soma taa iyadu marka waxaa la yidhaha albiru waalixsaan walqisdu cadaalad ixsaan in lagula dhaqbo haddii asaga aad ka hesho lama diidana aayaddu taasay tilmaantay laakiin fii aayatin waaxida oo qur'aan walaa fii xadiidin waaxid laguma haayo gaalada ha ah laga weli dhigto marka mas'alatu lwalaa iyo mas'alatu lixsaan waa in la kala gediyaa marka dadkii waa isku qaldaayaan marka wuxuu kuleeyahy haddaad tidhaahdid war wele male gaaladu wuxuu ku leeyahy maya waa noo ixsaan faleeno kanay noo sameeyeeno saanay yeeleeno kan ixsaankii iyo wuxuu isku qaldayaa welihii marka nacam ayb anu weliga waxaan ka hadlaa kuwa aan diin kugula dagaalamaynin hadduu intuu kuu ixsaan falo diinna uu kugula dagaalamo kaas ixsaan lama yidhaha waa ku dagaa kaasoo kalena ee midka aan ka hadlaayo waxaa weeyaan mid aan dhibna kugu haynin haddana kuu ixsaan falo inaa ixsaan kula dhaqanto taas marka walaa lama yidhaha aayad qur'aanka ka mida oo wala gaala fasaxaysana ma jirto nacam ilaahuw dadka kan kugu dhow ha ahaado sida ilaahay subxaana wa tacaalaaba uu leeyahay wala lama ogola ixsaan waa la ogolyahay sidaa marka in loo kala saaro ayaa muhim ah wanuxibu waxaan jeclaanaynaa ahlaalcadli cadliga kuwa u saaxiibka ah walaamaanati amaanada kuwa u saaxiibkaan jeclaanaynaa wanubqidu waxaan u caroonaynaa nacaynaa ahlaljawri waalkhiyaanati jawrka iyo khiyaanada kuwa u saaxiibka ah ahlujawr iyo khiyaano inaad jeclaato marka ma ah nacam haddaad jeclaato jacaylkiibaad ku ciyaartay nacam halis baadna ku gelaysaa nacam qofkaad jeclaanaysa hadduu gaal yahayna oo aad yacnii eh, heer yacnii wala qalbiga uu kaa gaarana waa kuwaa qofka waaba ku gaaloobaya iyadana wanaquulu waxaan leenahay wanaquulu allaahu aclamu fiima ishtabaha calaynaa cilmuhu wanaquulu waxaanu leenahay allaahu allah aclamu ku cilmi badan fiimaa wixii ishtabaha fiimaa kii ayaanu ka leenahay ishtabaha dheeh galo cilmuhu cilmigiisu ou dheeh galo calaynaa annaga ou naga dheeh wixii cilmigiisa ishkaal iyo shaki ou naga gala annaga allahu aclam baan dhahaynaa nacam ma isku kallifayno waay walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin waxaad tidhaahdaa aniga risaalada gaarsiinteeda wax lacaga idinku warsan maayo wamaa ana min almutakalifiin dadka iskallifo waxaynan aqoonin isku kallifana ma ahi aniga cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi ayuha annaas dadow man calima falyaqul qofkii wax ogaaday yacnii ha jawaabo waman laa qofkaan wax ogaaninna falaa yatakalafanna younan iskalifin oo walyaqul allahu aclam ha yidhaahdo fain allaha qaala linabiyihi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin ilahay nabigiisa sidaa buu ku yidhi asxaabtu marka waxyaabahaas aaday isaga dhowri jireen yacnii inay hawadooda ku iftoodaan ama diinta inay ka sheegaan ra'yigooda waa iska ilaalin jireenoo abubakar radiallahu canhu waxaa laga wariyey in la weydiiyey aayad qur-aanka ka mida ah. markaasu wuxuu yidhi ayu ardin tuqilunii wa ayu samaa'in tudilunii dhulkeebaa aniga i xambaarayo samadee ayaa aniga i hoosaynayso oo saqaf ii noqonayso in qultu fii aayatin min kitaabi illaahi bira'yi aayad ilaahay kitaabkiisa ka mid a ah, haddaan aniga ra'yigeyga ka dhaho waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weyaan marka ibnu siriin isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi lam yakun axadun ahyaba limaa laa yaclamu min abi bakrin wuxuu yidhi axad uga cabsi badan wax aanu aqoonin abubakar ma jiro yacni axad waxa uusa aqoonin kaga cabsi badan abubakar ma jirin oo waxa aanu aqoonin aada uga cabsi jiray farahu ka qaadi jiray nacam cumarna radia allahu canhu waxaa laga wariyey idinku waxaad ku fududaanaysaanuu yidhi masaa'il haddii loo keeni lahaa buu yidhi yacnii ood jawaabaysaan masaa'il haddii laysugu yeeri lahaa ahlu beder odayaalkii bederna ay dhihi lahaayeen ma naqaan allahu aclam mas'ale ay gacan ka taagi lahayen baa idinku ku fududaanaysaan buu yidhi ayb markaasu wuxuu ku leeyahay yacni mas'ale khafiifan ku weydiina su-aal fudud mas'ale fudud ma jirta maxaaday diin yihiin ma fududaba nacam imaam maaliga waxaa laga sheegay in nin uu u yimid markaasoo afartan iyo eh, afartan su-aalo ayuu ku akhriyay soddon iyo toddoba allahu aclam buu yidhi saddex buu kaga jawaabay markaasuu wuxuu yidhi eh, waxaan maqli jiray buu yidhi maalig maalig maalig oo un la sheegaya maxaa dhacay buu yidhi nacam markaasuu wuxuu yidhi ushaag dadka waa kuu fasaxay qof allaale qofka aad aragto waxaa ku tiraahdaa maaligaan soo arkay waxna ma yaqaana dheh nacam saasaa ii fududu yidhi aniga nacam soo ma garan waxyaabo badanna culammadu waxay u yeelan tarbiyo waay dadkay ku tarbiyeynayeen <coughs> ayb aayadda qur-aanku kusoo qabsan jiro innaa sanulqi calayka qowlan thaqiila hadal culus waayo qur-aanka marka in wax laga yidhaahdo wax fudud ma aha imaam axmed waxaa la weydiiyey erey xadiidka ka midoo qariib ah markaasuu wuxuu yidhi saluu ahlahu ereygan waxaad weydiisaan dadka yaqaano ku takhasusay hadalka rasuulka inaan wax ka idhaahda ma rabo yidhi aniga ra'yigeyga aan wax uga dhaho ayb waa badan yihiin marka taasoo kale yani culummada dad marka iyaga waxaa jira wax kastaa ka jawaaba nacam allaale wixii loo keeno aan marnaba u gambanaynin nacam oo iskaga jawaaba jir ma fiicna taasoo kale ayb qofka noocaasoo kale hadda meelaha laga dilo ayaa laga dilay qof yani haddaad aragta yacni allaale wixii yani la weydiiyey ka jawaabayo waa qof yani meelaha qofka uu ka dhintaa laga dilay qofkaas fi lxaqiiqa abubakar marka sidaabuu ahaan jiray radia allahu tacaala canhu wanaquulu waxaanu leenahay buu yidhi allahu aclamu waan dhahaynaa allah ku aqoon badan fiima ishtabaha calayna cilmuhu waxa cilmigiisa ou shakiga naga galo ayb ou naga dheeh galo qofku marka ra'yi marka asxaabta ama dadkii salafka aad bay u necbanaan jireen ayay u necbanaa jireen oo yacnii wax ay ka necbaayeen ara'ayta ama waxaasaan u malaynaa iyo saasay ila tahay iyo aad bay u necbanaan jireen wanara almasxa cala alkhufayni fi alsafari waalxadari kamaa jaaa fi alahar wanaraa waxaanu arkaynaa buu yidhi almasxa masax cala alkhufayni la masaxo labada qof lama saxo jaa-izan baanu u aragnaa inuu bannaan yahay nacam oo mashruuc u yahay fi safari safarka iyo walxadari iyo negidaba qofku markuu safar yahay markuu joogo labadaba <coughs> kamaa jaaa fi lathar sida atharka ku yimid yacni xadiidka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam sida uu ku yimid waay xadiidulmugiirana daliil oo saxiixeynka ku sugan nabiga markuu weyse qaatay ayaa mukiira waxa uu yidhi faahweytu lianzica khufayhi xoogaa baan hoos u foorarsaday si aan qofka uga siibo markaasuu yidhi dachumaa iska daa buu yidhi fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni iska daa buu yidhi waxaan geliyey labadan qof lugahayga iyaga oo daahir ah anoo daahir ah markaa fa masaxa caley acla alqofi qofka korkiisao masaxa nebiga sal l slam ee masaladan mas'ale fiqhi ah waaye caqiidada muxuu ugu soo daray wuxuu ugu soo daray waxay tahay firqooyinka qaarkood ayay astaan u noqotay firaqda qaar ayaa waxay astaan u noqotay inay diidaan oo ay inkiraan almasxu cala alkhufayn inay inkiraan khawaarijtoo kale waa inkiri jireen qur-aanka qur-aanku waxay dhaheen in lugaha la dhaqou sheegay xadiidkana ma qaadanayaan shiicada oo kale lugahay masaxaan qofka waa diidayaanoo ma ogola maadaama ay shicaar iyo astaan ay u noqotay dad ahlu bidca ah ahlu sunnadiina ay kaga soocmeen waa in caqiidada lagu soo dara marka saasuu marka caqiidada ugu daray imaamku fi safari walxadar safar iyo xadar labadaba marka negi iyo safar labadaba kamaa jaaa fil athari sida atharka ku yimid ee lugaha lugahoo qaawanna lama masaxo maxaa nebiga sal ll ly slam wuxuu arkay dad lugaha dhaqaa masaxaayo ama lugaha dhaqaayo oo laakiin ciribtii ay qalalan tahay markaasuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar laba jeer ama saddex jeer uu yidhi halaag wuxuu u sugnaaday dadka cirba ay u sugnaadeen naarowna kaga sugnaaday cadaabkaas yani cirbaha in la dhaqo marka uu faray eh, lugaha in la dhaqo haddii marka lugaha masixitaan looga kaaftoomayo sidaa ma dhaheen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waaya <clears throat> wanaraa waxaanu arkaynaa almasxa masixitaan baanu arkaynaa cala alkhufayni labada qof la masaxaa jaa-izan inuu bannaan yahay mid bannaan fi safari walxadari kamaa jaaa fi lathar sida xadiidka ku yimid wاlxaju wاljihaadu maadiyaani maca uli اlamri min almuslimiina barihim wafaajirihim ilى qiyaami الsaaca laa yubطilhumaa shayءu walaa yanquduhumaa wاlxaju xajka iyo wاljihaadu iyo jihaadkuba maadiyaani waa laba soconayo way soconayaan maca ulilamri ululamriga ninka madaxda muslimiinta xukumo in lala jihaado isaga maciisa lala xajiyo yay ku soconayaan walxaju iyo waljihaadu maadiyaani waayo laba soconayo yacnii ay mustamiraani laba soconayaan weeyaan maca ulilmri ululamriga maciisa ayay ku soconayaan oo min almuslimiina muslimiinta ka mida nacam barihim ulul amriga kooda baariga wafaajirihim iyo midkooda faajirka ahba ilaa qiyaami saacati laga gaaro laa yubdiluhumaa shay un waxba ma buriyaan walaa yanquduhumaa wax burinaayana ma jiro halkan dhowr waxyaabood buu ku sheegay xajkii jihaadka u gaar u soo qaatay wuxuu yidhi xajkii iyo jihaadkii ulul amrigii in lala xajiyo oo lala jihaadaa wax socdo waayo weligiis jiraayo barihim wafaajirihim baarigooda iyo faajirkoodaba ilaa qiyaami saacana laga gaaro awalan wuxuu ku sheegayaa horta hore eh, in labadan xajka iyo jihaadka wuxuu gaar ugu soo qaaday eh, laba shay oo xajkan hadda safar baa ku jiro ee eh, jihaadkuna hadda waxaa ku jira siyaasadan jihaadku isaguna de maamul iyo tadbiir iyo waa hawl yacnii waxaa weeyaan oo u baahan maamul adag u baahan waay sidaa darteed labadan gaar saas ugu sheegay nacam waa laba shay oo siyaasaadka ka mida siyaasada ka mida siyaasaduna laabudda min saacis nacam siyaasaduna laabudda waxaa ah qof maamulo inuu jiro dad aan la maamulin oo wax yacni ay ka amar qaataan aan jirin hadda ma jihaadi karaan mana xaji karaan nacam soo ma garanin ma xajin karaan marka iyada waxaa weeyaan hadaan xajkii dadkii aan markau bilaabmaayo xilliga uu dhammaanayo bisha waqtigay ay dhalatay waxaaso dhan in loo eegay u baahan yihiin dadka nacam soo ma garanin meelaha lagu degaayo khudbooyinka la siinayo dadka tacliimaadka ee howlaha loo yacni qabanayo waxay u baahan yihiin laabudda min siyaasatin oo fawdo ma anfacaysa taas nacam ayb marka barihim wafaajirihim marka muxuu u yidhi barihim wafaajirihim wuxuu leeyahay ninkan amiirka baarinimadiisa hadduu baari yahay horta waaba la gartayba faajir haddii uu yahay halaga dhinaca jihaada maxaa loo leeyahay hadduu faajir yahay halala xajiya maxaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay faajirnimadiisa asagay khusaysaa laakiin waxaan uu samaynayo wanaagga ka imaanayo waa caam dan guud waanacam sharcigu marka taasuu fiiriyey soo ma garanin ninkii amiirka ah oo muslimka ah faajirka ahay hadduu dadkii xajka u kaxaynayo hadduu xuduudihii islaamka difaacayo oo uu leeyahy war kaaleyna aan jihaad aadnay oo aan yacni iska celina dadka cadowgeenna aan iska celina hadduu leeyahay dee faajirnimadiisa asagay ku egtaha laakiin annaga faa'iidadiisaan leenahay nacam fa calayhi fujuuruhu walanaa yacni waxaan leenahay jihaaduhu wa yaanu leenahay ma ogtahay marka haddii la yidhaha laakiin maya waa ka tegaynaa maslaxadii guud baa dhumayso isagii keligiisna ma fiicnaanayo saa ku fiicnaan maayo walidaalika rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa hijrata bacda alfatxi maka markii la furtay ka gadaale hijro maka laga hijroodaa ma jirto sababtoo daar islaam bay noqotay walaakin jihaadun waniyatun baa looga baxaa jihaad iyo niyo kale waidastunfirtum fanfiruu waidastunfirtum ay stanfarakum alimaamu imaamku hadduu idin dhaho baxa oo jihaad idinku qoro baxa buu yidhi nebiga sal ll ly slam raaca maqla xadiid kale nabiga sal ly slam wuxuu yidhi alimaamu junnatun imaamku waa gaashaan yidhi ninka amiirka ah yuqaatalu min waraa'ihi gadaashiisaa laga dagaalamaa wayutaqaa bihi cadowgaa layskaga dhowraa nacam oo ummadda gaashaanu u yahay walidaalika inay ummaddu yacni jihaad weerara qaado iyo inay amiir samaysato yaa horreeya inay amiir samaysato horreeya ummadda haddaanay amiir samaysanin waa jihaadaynaana ay dhahaan wax suuragala ma aha nacam soo ma garan oo waa marka waxyaabaha marka muhimaadka imaamkuna kuma eka yacni jihaad iyo xaj kuma eka amiirka muhiimadiisa in amiir horta la doorta waa waajib waajib sharciya ah waay ma ahan sunno xataa in dadku ay madaxda yeeshaan waajib sharciya ah waay islaamkuna mowqif adaguu ka istaagayo xataa wuxuu tilmaamay saddex qofood hadday safar gelayaan hal nin amiir ha ka dhigtaan buu yiri nacam khashyata yani tafaruqi alkelima aa laga baqaa nacam kelmaddii inay yani muslimiinta inay muran iyo dood iyo intay inay dhex galaan baa la diidaa nacam islaamka horta meeshaasuu nidaamka ka gaaray soo ma garanin dad dhaan oo meel deganna oo yacnii meel ku wada nool inay madax samaysan waayaanna hadda waa min owlaa nacam waa khasaaro waay nacam soo ma garanin waxaa kasii khasaaro badan in dadki intay samaysan waayaan gaaladu ay iyagu marka ama cadowgoodii inuu yidhaah anaa idiin samaynayo madax nacam waxyaabaha nagu habsaday ka mid taha nasalullahi asalaama nacam ayib amarkii alla lama qaadanin si sharciya looma qaadanin markaasaa dhibaatadana la dhex taagan yahay hadda marka nacam kulluhu waxay ka bilaabatay asalna oo sharciga la khilaafaya nacam ayb dadkii ahlu cilmigee laga rabay inay ummadda madax u soo saaraanna ayagii baaba kala dhammaan waaya iyaguna mushkilo kale waa iyadana nacam ayb oo iyagii waxay kala garan waayeen war arrintan iyo tan tanaa muhiimsana midaan dib noogu dhiga nacam tan dib aan u dhigna waa kala waa garan waaye nacam dhiiggan daadanaya hala joojiyo dadkan hala isu keeno madaxa loo sameeyo waa isku dayi waayeen nacam ayb ilaa yacni man raximahullahu maahan nacam iskhilaaf iyo furqo iyo yacni kooxaysi iyaa kala dile waxaa iyadana marka muhiimaadka imaamka ka mida amiirka ka mid ah dabcan xuduudda oogaa cuquubaadka sharciga ah ee sharciga uu xadiday amiirka iskale nacam tuug gacan laga gooyo iyo zaaniga la karbaasho iyo waxyaabaha eh, dadka yacnii eh, waxyaabaha xuduudda oo dhanna isagii ayaa oogo jidadka iyo yacnii amnigooda iyana asagaa ka shaqeeyo culammada kutubta siyaasa sharciya markay ka hadlaan labay u qaybiyaan siyaasa daakhiliya iyo siyaasa khaarijiya siyaasada khaarijiga waxaa weyan calaaqaadka dawliga iyo yacnii iyo dagaalada xuruubta dagaalada iyo calaaqaadka dawliga ah siyaasa khaarijiya labadaasba iyo icdaad ulcudda in dadkan loo diyaariyo wax waddankooda ay ku difaacdaan waa siyaasa khaarijiya waxaas siyaasatu daakhiliyana culammada waxay dhaheen asal waxaa u ah bathul amni amniga iyo nabadgelyada in la faafiyo siyaasadda gudaha dhulka uu yacni aad ka talinayso inuu nabadgelyadiisa gacanta ay kugu jirtaa nacam dadkii nabadgelyadoodii markaad gacanta ku hayso siyaasadoodii khaarijigana yacni gacanta lagu qabto ummaddu waa toose labadaas marka siyaasa khaarijiya marka maxaa laga ilaaliyaa in quwadii aan la diyaarinin dalkaas lagu difaaci lahaa thaaniyan siyaasa khaarijiya waxaa kaloo imaamka lagaga rabaa inuu ilaaliyo tan kale waxaa weeyaan marka inuu iska ilaaliyo cadowga inuu fursad siiyo yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum macnaheedu marka waxaa weya fursad ou kugu weeraro ama uu kugu waxayo inaad adiga u sallaxdo ood siiso waa inaad iska ilaalisa iyadana nacam taasay culammada ku daraan yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakumay ka mid tahay nacam soo ma garan labada noocee marka siyaasada ah amiirka iskale waxaas dhan marka ninka amiirka ee dadka xukuma <clears throat> ayaa dadkan amnigooda gudaha iyo amni iyo yacni calaaqaadka khaarijiga labadaba isagaa laga rabaa nacam soo ma garan marka amniga daakhiliga maxaa lagu xifdiyaa xuduudda cuquubaadkii sharcigaa lagu xifdiya lagu ilaaliyaa ma ogtahay cuquubaadkii sharcigana isagaa fuliyo dadku hadday amiir marka yeelo waayaan maxay samaynayaan marka amiir haddii la yeelan waayo see jihaadkiisa u suurageli karaa de amiir haddii la yeelan waayo marka oo dadku amiir aanayba lahayn ama amiirkii waa dhintay oo kale kii kale lama dooranin dagaalna waa lagu jiraa oo kale marka waxaa weeyaan dadka iyaga unbaa markaa waxay iska soo dhex saarayaan qof markaas hawshi usii wado sida khaalid ibn alwaliid uu sameeyey oo kale soo markaa dagaalkii mu'ta ghaswatu mu'ta sidau yeelay oo kale tan kale iyadana waxaa weeyaan waana in deg deg markaas ay u sameeyaan amiir loo sameeyo amaa jihaadka isaga difaaca ah jihaadkii difaaca oo dalkaagii haddii lagu dhex jiraba jihaadkii difaaca see la yeelaa ilaa amiir laga hela maa la sugaa mayee dadku waxay ku dadaalayaan hadday intay amiir samaystaan ku dagaalamaan saasna waa sidii la rabay in cadowgaa uunse isaga bixin lahaay inay ku dadaalayaan marka iska saaraanna amiir inay yeela amiir yacni markaa danahooda iyo hawshooda iyo maamulo inay yeelaan baa qasab ku ancaam ah. calaa kullin marka waxaa weyaan hawshaan marka howlaha waxaa weyaan marka howlaha amiirka amiirka laga rabo saasoo marka labadan gaar ahaan oo ugu xusay shaarixuna marka wou ka hadlayaa nacam wahum sharaduu marka shiicada marka waxaa jirta ictiqaad ay qabto oo in la sheego u baahan ahlu sunnadana aanay la qabin shiicadu waxay leeyihin ninka imaam haddaanu jirin lama jihaadi karo imaamkaasna marka waa inuu noqdaa bay leeyihiin imaam macsuum ah oon dembaabin xaggee laga keenaa marka imaam macsuum oon dembaabaynin waxay ku leeyihin imaamka macsuumka oon dembaabaynin godow galay kun sano ka hor uu god galay sirdaab saamara saamara sirdaabu saamara uu galay dulmiga dadka u adkeyso waayey acwaan iyo dad u gargaaro waayey god buu galay waa la sugaa wa huwa almuntadar moxamed ibnualxasan alcaskari ayay ku sheegaan waana mahdigay dhahaan waana kan la sugaaya waay ilaa uu ka soo baxana lama jihaadi karay waxaasoo kale sharci ma aha caqlina ma aha sharciga caqliga waa diidaya walidaalika nin acraabi oo reebaadiye ah marka wuxuu yidhi nin culimmadooda ka mido wuxuu ku yidhi haddii guriga la iigu soo galo oo reerkaygii iyo eh, la farxumaynayo ama xoolahaygii layga qaadanayo anigii la idilayo ma ii bannaantaha inaan iska celiyo qofka saa i yeelayo maya buu yidhi xataa yaatiya alimaam ilaa imaamka uu ka yimaado yidhi markaasuu wuxuu yidhi ashhadu calaa ana haada almadhaba madhabu najas waxaan markhaati ka ah yidhi madhabkan madhab najas ah inuu yahay nacam oon sharci ku dhisnayn caqligii iyo sharciga labada waa diidaya soomaaliyada nacam marka yacni amiirku imaamkii acdamka ah ama imaamkii weynaa haddii la waayana de wixii booskiisa geli karaa gelaya markaas nacam wixii booskiisa gelayaa gelaya oo u cadilmi maayo maysa marka jihaadka u cadilmi maayo nacam haddii la suuragelin karo haddii imaamkii ama uu dhinto ama shaqadii ama uu jirado ama la dilo ama meesha uu ka baxo de hawshii jihaadka u cadilmi mayse qof uun gaara markaas un dadku intay iska bixiyaan ay dagaalamayaan nacam waana sida uu leeyahay alimaam ibnu qudaamata almaqdisi kitaabkiisa almuqni muqniga yani ibnu qudaama saasuu ku dhigay sababto a ah maslaxada jihaadka ayaa ayaa cadilmaysu yiri laakiin dadku maaha inay dhowr sanado iyo wax laga hadlaa waa wax muddo gaaban waayo nacam laakiin dad oo aan madaxba lahaynba sidoodaba dhowr sano aan madaxba lahayn oon madax samaysanaynin kuwa iyagu sharcigayba khilaafeenba iyagu taas laftirkeeda sharci khilaaf ah ilaa qiyaami saacati marka uu yirina waxaa laga qaadanayaa xajka iyo jihaadku inay weligood jirayaan soo ma garan intay daar islaam iyo daarul kufri jirto jihaadna waa jiraa soo ma garan wax dhammaanaya ma aha walidaalika eh, dawaa'ifta qaarkood oo bahaa-iyada iyo qaadiyaaniyada iyo ayuu ku radina ayaa ayaa arrintan yani waxaan ujeedaa ayay arrintaanu raddin ku tahay qaadiyaaniyadu iyagu waxay qabaan jihaad waxa la yidhaha inuunan jirin walidaalika isticmaarku markuu tegey dhulkan yacnii hindiya iyo meelahaas markuu tegey wuxuu ku dadaalay inuu qaadiyaaniyada iyo kooxahaas uu sameeyo ayuu ku dadaalay eh, si aan looga hortegin markaas iyagii marka maxay iyagii iyagiibuu hormariyey iyagii marka maxay dadku u iftoonayaan ha dagaalamina dagaalkama banaana nacam walidaalika marka waa wax aada u foolxun waay nacam adduunyada qofka xornimadiisa wuxuu ka jecel yahay ma nacam qof aan xor ahayn nin kastaa muxuu u diriraha hadda adduunyada xornimadii xornimadii xornimadii baa lagu ciyaaraa lagu leeyahay nacam haddee qof dhulkiisii lagula dagaalamayo xornimo xaggee u taallaa nacam ayb markaasaa waxaa lagu leeyahy yacni waxaasoo kale faker oo waxa waaye meel yacni faker aad u qaldan waaya lagu leeyahay faker qaldan ma aha faker mandiqi ah waa qof yacni inuu haddii dhulkiisii lagu cadaadinayo xornimo uusan ku haysanin de inuu iska fakiyo waxaas nacam ayb oo xornimo raadsado waa wax dadka ku beeranba bani aadamka soo ma garan dawaa'iftaas marka isticmaalku marka dhulkan eh, shibhi qaara alhindiya qaadiyaaniyaduu ku abuuray dhinacaas iiraanna wuxuu ku abuuray niman la yidhaha bahaa nacam bahaa-iyaduu ku abuuray nacam meel baadaraa la yidhaahdaa asal u ahaydoy ka yimaadeen ictiqaad xunoo marka aada faasid u ahay qabaan walidaalika waana la ogyahay isticmaarka aada iyo aad ugu ololay jira laasiima ruushka nacam iyaga weliba waxaa badbaadiyey ninka iyaga madaxda u ahaa markii laga soo eriyey iiraan markii laga soo eriyey ciraaq oo soo galay safaaraddii ruushka lagu badbaadiyey nacam marka waxaasoo dhan marka shay macruuf oo layska garanayo waayo ixsaan ilaahi dahiirna laba kitaaboo ka kala qoray qaadiyaaniyada iyo qoladan kale bahaa-iyada la yidhaahdo iyo wixii xarakaad noocaas oo kale ku dhisan nacam iyaguna nacam oo jihaadku marka ilaa qiyaami saacati bau soconayaayo wax joogsanaya ma aha shiicada iyaguna saasoo kale waayo jihaadku ilaa waqtigaas ilaa imaam alimaam almuntadar ilaa uu ka yimaada lama jihaadi karay ku leeyihiin waxaasoo dhan marka ilaa qiyaami saacada ayay waxay ku tahay ayay radin ku tahay laa yubdiluhumaa shay un waxba ma buriyo laa yubdiluhumaa ma buriyo shay un waxba ma buriyo ayb walaa yanquduhumaa wax ma buriyo wax burinaaya ma lahan jihaadku wax buriyaahi ma jiro kuleeyahay nacam ayb in allaale marka intay saasoo kale u joogaan marka waa saas hadalkan marka musanifka shaarixa ibnu abilciz wuxuu leeyahay waqowluhu maca uli lamri barihim wafaajirihim liana alxaja waljihaada fardaani buu yidhi xajka iyo jihaadku waa laba farad yatacallaqaani bisafari safaray ku xiran yihiin falaa budda min saa'isin yasuusu nnaasa fiihima waxaa qasaba nin maamule arrimahaas maamulo wa yuqaawimu alcaduwa cadowgana ka hortago wa haada almacnaa kamaa yaxsulu bilimaami albari yaxsulu bilimaami alfaajiri arrimahanna imaamka baariga aba say ugu soo xasilaan midka faajirkaana waa ugu soo xasilayaan soma garan kam imaam oo jaa'ira oo yacnii xuduudaha islaamka ay ku difaacnaayeen ayaa la helayaa nacam xajaaj ibnu yuusuf ithaqafi baa ka mid a ah, nacam ha badnaayeen dad saasoo kale aima yacni muctasimaa ka mid ahaa waxaa khulafaa ulcabaasiyiina ka mid ahaa mamaaligtibaa ka mid ahaa nacam khulafadii cuhmaaniyiintibaa xataa ka mid ahaa nacam maca diintooda daciif oo la og yahay haddana yacni waxaa weeyaan siyaaso ahaan ayagaa muslimka u hadli jira nacam xuduudaha muslimiintana way dhowrsanaayeen wa nu'minu bilkiraami alkaatibiina marka jihaadku asagu inahaas marka saas uu ugu sheegay sidaan macan wanu'minu bilkiraami alkaatibiin wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bilkiraami kuwii wan wanaagsanaa malaa'igtii alkaatibiina ay wax qoraayeen fa ina allaaha alle qad jacalahum wuxuu ka yeelay xaafidiina kuwa ilaaliya calaynaa annaga korkeenna ilaaliyo ilaahay subxaanahu watacaala kuwaa wuxuu ka dhigay kuwana ilaaliyo malaa'igta kuwa wax qoro ayaanu rumaynaynaa buu yidhi waa qowluhu tacaala wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun ayb marka malaa'igtu de kuwana waxbay qoraan oo acmaashaaday qorayaan waxa qalbiga ku jira ma oga ayaga laakiin waxa soo baxa bay qoraan kuwana waxaa la yidhi alxafada malaa'igta qaarkoodna waxaa la yidhi waxba ma qoraan laakiin waa alxafada aday ku kaalmaynayaan waa ku xifdinayaan laakiin qadarkii ilaahay marka uu yimaado waxba ma ku xifdi karaan markaasoo kale walidaalika xadiidku wuxuu ahaa maa minkum min axadin ilaa waqad wukila bihi qariinuhu min aljinni wa qariinuhu min almalaa'ika mid idinka mida ma jiro ilaa waxaa loo wakiishay lamaan jinni ah iyo mid malaa'ig ah qaaluu wa iyaaka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay adigana qaala wa iyaaya aniga xataa laakina allaha alleh acaananii calayhi aniga alla waa igaga kaalmeeyey isaga fa aslama markaa waxaa weya markaa waa waa hoggaansamay nacam sidaa waa loo dabdiyey fa aslama waxaa kaloo loo dabdiyey fa uslimu yacni waa waa eh, fa aslamu dheh fa aslamu waan ka badbaaday aniga markaa fa aslamu waa ka badbaaday bimacnaa falaa ya'murunii ilaa bikhayrin ahay alriwaayatu bifatxi ilmiim buu yidhaahay min faaslama waman rawaahu faaslamuu birafci ilmiimina faqad xarafa lafdahu buu yidhi wa macnaa faaslama ay fastaslama wanqaada lii sa riwaayada kale waa waa ku khada xugmina nacam riwaayada marka fa miimka in la kordhigo oo bimacnaa ay istaslama ninkaa waa hogaansamo anuu ii hogaansame midka jinniga waa nacam soo ma garan Eh, fi asaxi lqowleyn saas waaye buu leeyahy marka khayr maahane wax kale ifari maayo halkaa marka waxaa laga qaadanaya malaa'igta malaa'igna waa kula jirta adiga waa ku ilaalinaysaa khayrka ay kugula tirtirsiinaysaa ay kugu tirtirsiina kuwo kalena eh, waxaan ujeedaa jinnigana qariin oo jinni ana waa leeyahay qofka qariinkaasi marka isaguna xumaanta u sheegaa ku dhiirigeliya ayb walidaalika bacdanaas waxay dhahaan jinnigu marka uu intuu qof galo ee uu ka hadlo uu ka kor hadlo ee uu leeyahay anigii hebelaan ahay u dhahayo qof kaleu sheegayaa maalan hebel baan ahay buu dhahayaa haddee hebelkii maahane hebelkii jinnigiisii waay nacam waa qariinkiisii weeyaan nacam ee isagii ma noqon karo isaga waa insi moogta hebelkaan hebelkaani sidaasay dhahaan malaa'igta kuwo kalena de qofku waa ilaaliyaan oo waxay ka ilaaliyaan xumaanta oo dhan iyo dhibaatadii ku dhicdeed masaa'ibtay ka ilaalinayaan laakiin wixii ilaahay u qadaray inay ku dhacaan kama badbaadin karaan waana hiya qowluhu tacaala yaxfaduunahu min amri illaah amarka allay ka ilaaliyaan qiila eh, xifduhum amarka allay ku ilaaliyaan qiila xifduhum lahu min amri illaah ay illaahu amarahum bidaalika allah amrayba oo sidaa faray wanu'minu bimalaki almowti wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bimalaki lmowti malakulmowt baanu rumaynaynaa almuwakali loo wakiishay biqabdi arwaaxi alcaalamiin caalamka arwaaxdooda ruuxdooda inuu qaado malagii loo wakiishaan rumaynaynaa liqowlihi tacaala qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukkila bikum waxaa idin oofsanaayo malakulmowtkii la idin wakiishay marka malakulmowtku isaga waxaa weeyaan malaa'igtuu ka mid yahay ee magacan casraa'iilna waa israa'iili waay magaca waxaan u jeedaa yacni min alisraa'iiliyaad oo ku yimid la garan maayo marka magaciisa annaga casraa'iilna ma dhahayno mana ahanna ma dhahayno keliya un sharcigu malakulmowd bau dhahay intaasaan malakulmowd un baanu ku magacaabaynaan ku tilmaamaynaa ruuxdowna marka ka qaadaa yani caalam caalam wax allaale wixii ruux leh ayuu ruuxdu ka qaadaa ayb marka eh, marka inuu hal yahay maahan ahan yacni acwaam badan iyo malaa'ig badan oo u kaalmaysa uu leeyahay markii horena waayihii horena ambiyada ilaahay wuxuu ugu imaan jiray calaa suurati rajul qof oo kale ugu imaan jiray oo xadiid muslim ku sugan baa jiro saxiixa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam buu u yimid calaa suurati rajul buu ugu yimid markaasuu wuxuu arkay gurigiisii isagoo dhex taagan markaasuu wuxuu yidhi rabbigaa ajiib keen ruuxdii baan kaa qaadayaa marka dee nebiyullaahi muusa wuxuu arkay nin gurigiisii dhex taagan meeluu ka soo galayna uunan ogeyn ma ogtahay markaasuu dharbaaxo marka uu ku fujiyey nacam ayb dharbaaxou ku fujiye riwaayadka qaar waxa inaan ishuu ka tuuray nacam nabiyullahi muuse caleyh isalaatu wasalaam xadiis muslim ku sugan waa xadiis khuraafa ma aha nacam muslimaa werinaya markaasaa eh, ninka eh, markaasaa malakulmawd oo alla oo allo u tegey u laabtay markaasuu wuxuu yidhi addoon aan dhimasho rabin baad ii dirtay nacam markaasuu ilaahay wuxuu yidhi ku laabo waxaad tidhaahdaa eh, dibi madow gacanta ha saaro dibi ha saaro gacan falyadac yadahu ama kafahu calaa matni tawrin calaa matni tawrin dibi korkiiha saaro inta tin ee uu gacantiisa ku qariyo inta timahaasi inta ay tiro la-eg yihiin oo sannado ahaan siiyey inuu noolaado markaasaa sidii lagu yidhi marka haddii uu rabo sidaa weydiiyey sidii buu ku yidhi markaasuu nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi maadaa bacda daalika hadday dhammaato ka warran uu yidhi sannadadaas maxaa ka dambeeya geeri haddaba haddaa haddaan ilaahay ajiibay buu yidhi nacam markaasuu ruuxda ka qaaday marka axaadiidtaas caqlaaniyiinta waa ku dheeldheelaan oo waxaan macquul ma ahanay ku leeyihin see malag nebi dhan malag oo dharbaaxo indhaha u goynaa bay leeyihin nacam taas ayaga waxayse fakerin waxa waxaa weeyaan inuu malakulmawd yahay ma ogeyn nabiyullaahi muuse caleyhi salaatu wasalaam suuratu rajulo ugu yimid gurigiisiiba u dhex taagan yahay meel kasoo galayna ma yaqaano soo marka waa samayn qofku saasoo kale hadduu sameeyo ma dembi kuma laha bal rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofka guryaha baqbaqa wax ka fiiriya muxuu yirina yacni haddii lagu mudo indhaha wax looga mudo eh, inaanay waxba ahayn uu sheegay rasuulka sal ll ly slam wanu'minu bimalaki lmowti baanu rumaynaynaa almuwakali loo wakiishay biqabdi arwaaxi alcaalamiina loo wakiishay wa bicadaabi alqabri baanu rumaynaynaa cadaabu lqabriga liman inuu u ahaanayo kaana lahu ahlan wa bicadaabi alqabri baanu rumaynaynaa liman ruux ayuu u ahaanayaa kaana ahaaday huwa isagu ahlan mid ahl u ah lahu cadaabka ahl u ah ruux yacni cadaabkaas ahal u ah in cadaabulqabriga lagu cadaabayo ayaanu rumaynaynaa qabrigu marka in laysku cadaabo cadaabulqabriga marka muctasilada iyo firaqa qaarkood baa diidan ahlusunnaduna sunnaduna way rumaysan yihiin wa daliiluhuna waa badan taha qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab fircawn in cadaab loo bandhigaa ilaahay sheega subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo alla uu yidhi yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhirah wayudilu allahu aldaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa su-aasha qabrigana waaye waxaa ka mid a qowluhu tacaala waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka nolosha ciriirigaa qabrigaa lagu fasiray ay culammada ku macneeyeen waa badan tahay marka cadaabulqabriga adiladiisa amaa sunnada nebiga aaday u badan tahay waxaana ka mid a xadiidkii nebiga sal alla ly slam uu yidhi idaa qacada axadukum fi tashahudi alakhiir midkiin hadduu atixyaadka dambe u fadhiisto falyastacid billaahi min arbacin afar ilaahay ha ka magan galo wa min cadaabiilqabri baa ku jirta afartaas marka see wax aan jirin ilaahay in looga magan galo see ku dhacayaan daweynaya saasoo kale marka waa ku badan tahay cadaabulqabrigu marka asbaab baa keento asbaabta keentaa labo ibnuulqayim oo u qeybiyey asbaab mujmala wa asbaab mufasala asbaabna waa mujmal asbaabta mujmalka waa maxay macsi kasta cadaabulqabri bay keentaa mukhaalafo kasto cadaabulqabri bay la imaanaysaa oo halis u tahay asbaabta mufasalka oo sharcigu ka hadlayna waxaa ka mid a ah dad isku dirdir namiimnimada qofku inuu muslimiinta isku dirdiro calaaqadooda oo xumeeyo waxaa ka mid a kaadida oo aan aad layskaga dhowrin oo xadiidka wuxuu ahaa diyaara qudni oo werina istanzihuu min albawli fa ina caamata cadaabi alqabri minhu cadaabuulqabriga badankiis namiimado wuxuu ka ahaadaa kaadida waxaa keena sidoo kale waxyaabaha keena waxaa ka mid a beenta xanta ribada oo la cuno waxaa keeno qur qur'aanko inta la barto aan lagu camal falin aan la akhrinin ayaa keento waxaas dhan marka xadiidkii dheeraa ee nebiga riyada caleyhi salaatu wasalaam labada malag intay kaxeeyeen ay u geeyeen nin uu nin kor taagan yahay oo uu ku dhufanayo marka dhagax madax uga sii daynayo dhagaxaas markuu dildilloomo oo meel gaaro intuu soo qaato ayuu madaxiisii horaystayba usoo noqonaya haddana waa ku dhufanaya nacam muxuu yahay kan markuu yidhi waa kii nebiga loogu macneeyey sala allahu caleyh waali wasalama waa nin qur'aankii ilaahay baray oo ka seexday habeenkii maalinkiina aan ku camal falin nin wuxuu arkay waxaa la tusay nebiga sal lla ly slam halkaas laga gelinayo kalaaliib birta hilibka la suro afka badan halkaasaa inta laga geliyaa qadaadka la geynaa lagu jeexa sankaa laga gelinaa qadaadka ishaa laga gelinaa ilaa qadaadka dhinaca kale haddana aadaa sidoo kale dhinacaan marka uu ka soo faaruq noqdo dhanka kale waa caafimaad qabaaba saasaa lagu wadayaa maxay tahay marka la yidhi waa nin been sheego oo beentiisu aafaaqda ay kala gaarto oo beentiisu ay gaarayso aafaaqda jihooyinka oo dhan nacam halkaasoo fadhiyaa waxaa weeyaan internetka oo been gelina nacam caalamka dhan marka waa laga fiirinaa beentia ku jirto xascadaabulqafri bay leedahay waxaa ka mid a nin webi dhiig leh ku dabaalanayo kullamaa uu ka soo bax markuu is yidhaahdaba nin baa kor taagan dhagax buu afka uga dhufanaya nacam meeshiisiibuu ku noqonayaa waxaa ka mid ahayd habeenkaa nebiga wixii la tusay dad holac meel yacni dab ah ku dhex jiro kullamaa marka ay yacnii holuc marka waxoogaa ka damaba bannaanka usoo baxay maagayaan haddana waa ku dhac waa waa gelayaan mar labaad nacam mar allaale markay kor usoo baxaan waa qaylinayaan kuwaan maxay yihiin kuwa zinada badan waay kuwa zinaysto wahaakadaa yacnii cadaabkan cadaabyada nebiga uu arkay waxay ahayd sida riwaayaadka xadiidka ku sugan lqabri dad qabrigooda lagu cadaabayo oo sidaa loo cadaabayo ayb waxaa ka mid a ah cadaabulqabriga waxyaabaha keena bidcada iyo zandaqadaa ka mid a ah, nacam ayb walidaalika sheekhu lislaam ibnu teymiya raximahullah wuxuu sheegay bacdi alculamaa uu ka sheegay yahuud yacni dadku waxay yidhaahdeen dad baa waxay dhaheen annaga waxaan samaynaa nimankan faadimiyiinta raggii faatimiyiinta asalkooduna dabcan zandaqa inay zanaadiqa inay ahaynaa lagu sheegay sida ibnu kathiir bidaayo nihaayada uu ku sheegaayo nimankaas qubuurtooda markaan tagno xoolaha markuu reebaadiyaha waxay dhaheen xoolaha cudur baa nooga dhaco cudur yacni calooshoodu ay adkaanayso oo aanay waxba aysasaaloonaynin marnaba eh, marka cudurkaas maqliga la yidhaha markuu ku dhaco fardaha iyo xoolaha iyo inta wadnaan waxaan geynaa bay dhaheen qubuurta oo faadimiyiinta nimankii faadimiyiinta ah markaasaa ay xoolihii marka waa shubmaayaanoo waa calooshii waa u jilcaysaa maxaa dhacay iyagu marka waxay u maleeyaan karaamo markaasaa culimmadii waxay ku yidhaahdeen buu yidhi marka sababta waxay tahay cadaabulqabrigu argagaxuu leeyahay nacam oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay eh, in cadaabulqabrigu bani aadamka maahane inta dadka xayawaanka wixiisa kale inay dareemi karaan nacam inay dareemayaan laakiin bani aadamka aanay dareemaynin soo ma garanin haddii bani aadamka uu dareemi lahayna waa suuxi lahay sida xadiidka ah, ku sugan marka wuxuu yidhi dadkaani waa la cadaabaa buu yidhi waa dad zanaadiqa ah xayawaanku wuxuu la argagaxaa cadaabkooda marka nacam ayuu la argagaxayaa waxaana mashhuura qofku markuu argagaxo waa shubmayaa so ma garan ee ma ahanuu inuu yidhi yacni karaamaha u moodinu yidhi nacam haddaad doontaan qabriga shaafici taga uu yidhi masar waxaa ku yaal qabriga imaamu shaafici qabriga leyth ibnu sacad bal xooluhu ha caafimaadaan aad aragtaane nacam inay karaamo tahay in kale saasuu ku yidhi marka waana yacni culummadii hore cabdulxaq ilishbiili iyo kuwo kalena markaa qisooyin noocaas oo kale way soo guuriyeen marka sandaqada iyada laftirkeeda waa asal yahuudda yacni marka eh, eh, sida fircown iyaba loo cadaabayo qur-aankuba oo u tilmaamay nacam haddaba marka qofku inuu eh, waxyaabahaas marka bitafsiil waxyaabahaas baa cadaabalqabriga keeno cadaabalqabriga waxyaabaha looga badbaada marka munjiyaadka munjiyaatu cadaabilqabri waxaa ka mid a daacada ilaahay lagu dadaalo guud ahaan asbaabta khaaskaana waxaa culammadu ay ku sheegaan qofkay mujaahidka oo kale shahaadada ku dhinto shahiidnimada ku dhinto ee macrakada dagaalka ku dhinto axaadiistu waxay tilmaantay kafaa bibaariqati eh, yacnii sihafta dhaldhalaalkeeda ayaa imtixaan ugu filan qofkaas imtixaan waa soo arkay inta tabartiisa xaggan kale marka imtixaan ku arki maayo waxaa ka mid a ah waxyaabaha eh, yacnii qofka jimco inuu dhinto kale laakiin taas acmaasha inuu kusoo dadaalo weeyaan maahane qofku wax isaga samaysan kara ma aha oo nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi maa min axadin yamuutu yowma aljumcati aw leylata aljumca ilaa waqaahu allahu min cadaabi alqabri cadaabulqabriga ama su-aalulqabriga ilaahay waa ka badbaadiyaa buu yidhi nebiga sala allahu caleyh waali wasalam axaadiid marka la isu geeyo duruqdeeda bimajmuuci duruqihaa saxiix ama xasan noqonayso waxaa ka mid a sidoo kale tabaarag inuu qofka akhriso habeenkii oo inay qof eh, yani suuraddaa soddonka aayadood ah inay qof u shafeecday ay qabriga kaga shafeecday saas oo kale adiga marka asbaabaha noocaas oo kalena waa jiraan alimaam ibnuulqayim baa wuxuu ku dhigaa kitaabkiisa alruux la yidhaahdo kitaabkiisa aruux ayuu lqayim ku sheegaa asbaab munjiyaat cadaabi alqabri iyo almunjiyaat walmuhlikaat iyo waxyaabaha yani cadaabalqabriga qofka qabriga ku helaayo intaba kitaabka ayuu ku qoray kitaabkaas marka alruux layidhaaha ibnulqayim inuu leeyahay nisbadiis waa saxeix dadka qaarkood baa shaki geliyo waxaana ku tusaayo de kitaabka laftirkiisabuu ibnu taymiye ayuu wax kasoo soo xataa bacdi naasna waxay dhahaan waan u fiirsanin ayaga kitaabkan ibnulqayim wuxuu qoray bay ku leeyihiin qabla intuus ibnu teymiye la kulmin oo tasawufka iyo intii uu ku jiray ayuu qoray dhahan laakiin sax ma aha sababtoo ah kitaabka waxaa ku taallo waxyaaba uu ibnu teymiye kasoo guurinayaaba ku qoranba nacam say u noqonaya marka qabla an yaltaqiya biibni teymiya ma noqon karta marka taana ayb wa bicadaabiilqabri baanu rumaynaynaa liman in la cadaa u sugnaaday kaana ahaaday huwa qofkaasiba ahlan mid ahal u ah lahu cadaabka ahal u ah wa su'aali munkarin wa nakiirin baanu rumaynaynaa munkar iyo nakiir su'aashooda fii qabrihi ay ku weydiinayaan can rabbihi wa diinihi iyo wa nebiyihi wax laga weydiinayo qofka rabbigiisa diintiisa iyo nebigiisa calaa maa jaa'at bihi alakhbaaru sida ay akhbaartu ku timid buu yidhi calaa maa jaa'at bihi alakhbaaru sida ay akhbaartu ku timid can rasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalama xadiidkii dheeraaya albaraa' ibni caazib baana tilmaamaya wa can isaxaabatina ay ka timid xaggooda ridwaanullaahi calayhim ee saxaabadii xaggoodana ay ka timid waalqabru qabriguna rawdatun weeyaan beer min riyaadiiljannati jannada beeraheeda ka mid a ow amase xufratun god weeyaan min xufari niiraani naarta godadkeeda ka mid a xataa yacnii qabriga cadaab inuu leeyahay ama thawaab inuu leeyahay waxaa laga qaadanaa qowluhu tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama alla wuxuu yidhi ajarkiinna waxaa la idiin dhammaystirayaa qiyaamaha marka ajrigoodii qeyb ka mida qabrigay kusoo qaadanayaan nacam soo ma garan aayadda saasaa laga fahmayaa nacam qabrigu marka waa kaasa oo imaa yani waa sidaas kutubta marka kitaabu ruux oo kale waa laga akhristaa waxaa kaloo laga akhristaa mawduucyadan kitaabka la yidhaha altadkira fi axwaali almowta wa ahli alqubuur uu leeyahay alimaam alqurtubi ayaa iska leh atadkira la yidhaha kitaab aad u fiican weeyaan inkastoo aathaar aan saxiix ahayn oo badan ay ku jirta haddana laakiin isagoo eh, muxaqaq ah qofkii helo waa wax badan buu ka faa'iidaya axwaasha aakhiroo dhan buu ka warramaa inta sida haalibkaa waxaa sidoo kale waxaasoo kale wax ka qoray alimaam cabdulxaq alishbiili oo kitaabkiisan la yidhaahdo alcaaqiba kitaab layidhah alcaaqiba ayuu le kitaab yar waay nacam aansaa usii weyneyn kitaabkaas marka axwaasha aakhira iyo ayuu isaguna oo ka warramaa ducadaha qabrigoo la xasuustana waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka qabriga oo la qabriga oo la xusuusnaadana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofku khaflada iyo waxyaabahaas oo iskaga dhowrsanaanayayb wanu'minu bilbacthi wajazaa'i alacmaali yowma alqiyaama wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bilbacthi ayaanu rumaynaynaa bachiga isa soo bixinta wa jazaa'i alacmaali acmaasha abaalmarinteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in acmaasha layska abaalmarinaayo waalcardi baanu rumaynaynaa bandhigga waalxisaabi baanu rumaynaynaa xisaabta cardigu marka in dadka loo bandhigo acmaashoodii oo alla usoo bandhigo waalxisaabi baanu rumaynaynaa xisaabta wa qiraa'ati alkitaabi kitaabkii akhrintiisaaanu rumaynaynaa kitaabka waxaa loo jeedaa qofka kitaabkiisa acmaashiisa ay ku qoran tahay waa la siinayaa nin kasto eh, kitaabkiisa ayaa la siinayaa oo kitaabka acmaasha ay ugu qorreydee malaa'igta ay keentaan la siinayaa allana wuxuu dhahayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiibaa waalthawaabi baanu rumaynaynaa thawaabtii waalciqaabi iyo ciqaabtii ayaanu rumaynaynaa waasiraadi baanu rumaynaynaa siraadkii waalmiisaani iyo miisaankii baan rumaynaynaa siraadku isaguna waxaa weeyaan waa jisrun ama matnun jisrun calaa matni jahannam waa buundo jahannamo korkeeda ku taallo weeyaan qof kastana oo maraayo idan marka waxaa weeyaan taxqiiqa siraadku naartuu ka mid yahay siraadku naartuu ka mid yahay walidaalika qowluhu tacaala wain minkum ilaa waariduhaa naarta waa nacam axad idinka idinka mida ma jiro ilaa waa arooraa naarta nacam waa uu gelayaa nacam ayb kaana calaa rabbika xatman maqdiya fahamka asxaabtaana ku tusaayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a qof yacni waxa uu yidhi qof ma jiro lan yelija axadun innaara lan yelija axadun qof ma gelayo baayaca taxta shajara geedda hoosteeda nebiga kula mubaayacooda baycatu ridwaan qof sameeyey ma gelayuu yidhi naarta fi naari naar ma gelayu yidhi markaasaa xabsa waxay tiri radia allaahu canhaa alam yaqul illaahu tacaala wain minkum ilaa waariduhaa oo suu ilaahay ma dhihin axad idinka mida ma jira ilaa naarta waa gelaa suu ilaahay saa ma dhihin bay tiri markaasuu nebigu waxa uu yidhi miyaadan akhrinin buu yidhi wax ku xigo humma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya taas miyaadan akrinin buu yidhi waa looga korina marka waa laga badbaadinayaa idan marka tafsiirka saxiixa ibnu jariir dabari iyona saas waaye wain minkum ilaa waariduhaa ay yadkhuluhaa waa naartuu gelayaa nacam ayb marka qofkan laakiin kan waa ka gudbayaa marka markau galo qofka mu'minkee wanaagsan waa ka gudbayaa asaga nacam kan kale laakiin waa ku daadanaa nacam halkaas ku haraya walciyaadu billah siraadkuna marka waa jahannamo korkeeda dadkuna biqadri acmaalihim bay ku marayaan camalkuna de wuxuu leeyahay iftiin iyo surco iftiin iyo deg deg nacam inta camalku la egyahay iftiinkaagu iyo deg degaaguna oo la ekaanayaa nebiga sal alla ly slam waxa uu yidhi dadka waxaa ka mid a ah, eh, man yamuru kalbarqi qof hilaacoo kale u maraya sidii surcada iyo yacnii xawaaraha uu ku socdo hilaaca kuwaa ku maraya saasuu yidhi qaar waxay ku marayaan kariix dabayl oo kale qaar waxay u marayaan faras oo kale jawaad ah qaarna waxay u marayaan ka ashaddi rijaal ragga kuwa ugu orodka badan oo kale xagga kale u dhaafayaan ilaa marka dambe nebigu waxa uu sheegay fa famakduushu naajin mid yacnii la heylheylay oo marka isagu ay bahasha kalaaliibtu ay googoysay <coughs> oo badbaadayaa jira ayuu yidhi wa mukardasun fi naar iyo kuwa naarta lagu rasaynayo oo say uga daadanayan uga daadanayan uga daadanayan halkaas lagu ka rasaynayo walciyaadu billahi nacam marka qofku sidaa qofku qofna marka saas u maraya midna waa saas nacam makduushun naajin mid marka eh, suu dabada ugu siqaayo ugu socdo isagoo diir diiran ka badbaadaya jira nacam waa nin kasta iyo camalkiisa meesha uu dhigo nacam ilaahay maxaan weydiisanaynaa camal iyo fadligiisa inuu nagu badbaadiyo wa qiraa'ati alkitaabi iyo waathawaabi walciqaabi iyo wasiraadi baanu rumaynaynaa siraadka walmiisaani iyo miisaanka miisaanka laba kafadood buu leeyahay acmaashaa la saaraa ilaahay isagaa yaqaan acmaasha culayska uu u yeelayo ma garan karna annaga nacam waalmiisaani iyo miisaanka ayaanu rumaynaynaa oo walwasnu yowmaidin alxaqu faman haqulat mawaasiinuhu faulaika hum lmuflixuun wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam